waxaynu insha allahu tacaala bilaabanaynaa kitaabkii labaad silsiladii usuulu fiqiga ahayd oo ka soo bilaabatay kitaabkii alwaraqaat liimaam alxaramayn abilmacaali cabdilmalik bni cabdilaahi bni yuusuf aljuwayni raximah اllahu tacaala waxaynu ku xejinaynaa kitaabkii aynu soo qaadanay nadmigiisa kitaabka inoogu xigaa waa nadmu lwaraqaat oo magaciisa la yidhaahdo tasiilu uruqaat fii nadmi alwaraqaat oo uu leeyahay sharafudiin yaxya ibni muusa ibni ramadaan alcamriidi alshaafici almisri camriidna waa meel ku taalla masar ku taalla kutub badan buu ku nadmiyey sidaa ogtihiin oo abishujaaca ka mida ah, kitaabkana ka mida ah. kala duwan buu nadmiyaad ka leeyahay aad u salaysa oo aad u macaan namigu waa laba boqol iyo xoogaa bayt wey laba boqol ilaa laba boqol iyo koob iyo toban bayt weeye shuruuxdu ma badna sida matnigiisu uu shuruux badnaa oo nadmiga shuruuxdiisu iska kooban tahay waayo shuruuxdii asalka sharax u ah way isu tegayaan laakiin ka nadmi ahaan waxaa ugu caansan sharaxan lahayo inta badan sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin oo duruus uu dhigay laga dhigay kitaab laga dhigay shuruux kalena waa jirtaa oo aan aad u soo caanbixin ilaa dhowr sharax baa hadda aabacan qaarna ay yihiin kuwa la alifay qaarna ay yihiin duruus coda oo la duubay kadibna la tafriiqiyey laakiin marka masaaisha iyo macluumaadka laga hadlay waa waraaadkii un haraxu waa haraxii macnuhuna waa macnihii waxay culimmadu yidhaahdaan yundamu he liyuxfad wayunharu liyufham annahru lilfahm wاnnadmu lilxifd taa macnaheedu ma aha manhuurku inaanu xifdi lahayn waa la xifdin karaa laftiisa laakiin xagga fahamka ugu fududyahy namigana waa la fahmaya ila haddii la xifdiyo waxaan la fahmayn ka maal ximaar yaxmil asfaaran bay noqonaysa laakiin isagana waxa ku sii fudud in la xifdiyo ayaa sii fudud shiikhu waa inoo keeni doonaa inuu yidhi musahilan lixifdihi wa fahmihi anigu labadaba waan soo dhawaynaya laakiin nariga iyo namiga xagga fahamka waxa xorriyad baa la haystaa erayadii iyo jumladihii sidii la doonaa loo samaynaya latiifyaano bannaan laakiin nadmigu miisaan baa la ilaalinaya marka kelmad dheeraada ah oo adigu aad la dabakdoo saatolo macnaheedu waa maxay ayaa waxaa lagu odhanaya waa tatimat waa buuxis wey hadda maxaa iga dawakilaysa qaamuusyadii baan ka baaday ya ama kelmad muhima laga tegaya oo nadmigu aanu qaaday oo u niyooda laakiin hadalkani isagu sidiisi u isaga yaallaa hadalka caadiga ah haaxu hadda badnaan maayo geer culus baynu gelinaynaa waa la xejisanaya waayo dhowaan baynu dee soo sharaxnay masaaisha soo faahfaahinay haraxiyo sidiisaa ku celimayna imtixaankiina waa gasheen nadmigaynu dul istaagaynaa muraajacana way noqonaysaa nadmigana isasaarkiisa xoogaynu saaraynaa wixii masale muhimana si fudud baynu u baraarujinaynaa laakiin hadalku waa koobnaan doonaa waxaynu u ixaalaynaynaa marba ixaalaadka lagu dawakaaye irjic ilaa sharxi lwaraqaat baynu leenahay wixii faahfaahin u baahda asalkii ha loo noqdo qaala alfaqiiru sharaf alcamriiti ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء دون wtaabacathu الnaasu xatى saara kutba صغاar الxajmi أw kibaara wkhayru kutbihi الصغاari ma sumi bاlwaraqaati lilإimaam الxarami wuxuu uhi shiikhu raximah اllahu tacaala qaala waxa uhi alfaqiiru kii baahnaa ee ilaahay u baahnaa asharafu laqabkiisu uu ahaa sharaf اddiin ashu waa ciwadu can اlidaafa sharaf اddiin baa lagu naanaysaa alcamriiti loo nisbeeyey dulcajzi u saaxiiba taagdari u saaxiiba wاtaqsiiri gaabis u saaxiiba wاtafriiطi dayac u saaxiiba wax dayaca istihlaalka sheikhu wuxuu ka dhigay isagoo walibana iltifaat isticmaalaya asalku muxuu ahaa inuu idhaahdo qultu isagaa hadlaya sooma laakiin iltifaat buu sameeyey kaanamaa inuu cid kale ka hadlayo wuxuu sheegay laqabkiisa iyo nisbadiisa wuxuu isku tilmaamay tilmaamo nuqsaana isagoo tawaaducay min baab attawaadu cajzi waa maxay waa inaad shayga awoodi weydo taqsiirna waa maxay inaad wada awoodi weydo ma kala duwana hayga inaad awoodi weydo iyo inaad wada awoodi weydo ma kala duwantaha inaad wada awoodi weydo wabaad ka awoodo wabaad kala timi laakiin maad amaalkii baad gaadhin waad ka gaabis yani halkii la doonaya maad gaadhin waad awoodi weyde mabaad samayn oo awooddaadiibaa weyda waa ajiga wey alcajzu waa cadam اlqudra ataqsiirna waa cadamu buluuqi اlkamaal atafriidna waa maxay waa adigoo awoodaya wixii dayacdo waa tadyiic imaalu maa xaquhu alficl wixii la doonaya inaad samayso inaad samayn weydo aad dayacdo adigoo awoodaya marka shiku intaba waa isku tilmaamay de waxaasoo tilmaamaa hadduu leeyahay ma nadmiga aadka u macaan ee cilmiga abuu inoo keeni laha ma keenin laakiin waa min baab atawaadu ayuu keenay shiikhu de way u gaadhay ninku hadduu mustawo fiican gaadho inuu idhaahdo saaxib alcajzi saaxib ataqsiir loo ogoliy maa fi mushkila waayo waa la iska fahmaya maxaa la odhanaya waa min baabi tawaaduc ninkunu sahlan maa laakiin awalba haddaad galabgalab ahayd oo kuwo kaasii liitaad hor taagan tahay de haddaad tidhaahdo waxaan ahay sidanaan ahay oo xamahay oo ziro baan ahay dee cid waxba kaa dhegaysan mayso marka haddaad isku ogtahay cajzi adoo aan isbumbuuninayn aadna ha isugu fogaan waayo waxaad ku tawaaducdaa ma hayst waxaad u baahan tahay waxoogaa dadku kaaga dhegaystaan inaad la timaado meesha marka waa walidaalik khiaabada marka laga hadlayo aadaabteeda waxaa ka mida qofku inaanu naftiisa ku fogaan naftiisa inaanu ku fogaan waayo alaصlu fi اlkalaam alxaqiiqa alicmaal cilmi malihi aftahan ma sidan ma waxba islama hayo waa layukin soo khasbay waa iska soo istaaga meesha wax haddaas taba dhigto dhagaha waa lagaa furaysanaya intaasubaa lagaa sugay haddaad xitaa wax wanaajiso waaa loodhan waaba ugu beegantahay ninkaas wakiil axba islama hayo laakiin waa munaasabaadkaa la eegaya wuxuu hi shiikhu alxamdu maha dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allihii qad abhara ay abhara muujiyey cilma اusuuli cilmاusuulka muujiyey lilwaraa khalqiga u muujiyey washhara caan bixiyey caanna ka dhigay ilaahaasaynu u mahad celinayna waa baraacat listihlaal waxa balaaqiyiintu yidhaahdaan inaad hadalka ku bilowdo waxa khudbadu ay ka hadlayso waxaad ka hadlaysaa maalan in wanaagga loo degdego dabeedna waxaad leedaha alxamdu lilaahi aladii amarana bilmusaaracati ila alkhayraat wa baraacat listihlaal waxaa la fahmaya mawduuca inaad ka hadli doonto markaa shiikhu wuxuu i waxaynu mahadinaynaa allihii cilmulusuulka muujiyey usuululfiqiga caanna ka dhigay ee caan bixiyey calaa lisaan shaafici imaam shaafici carabkiisana ku caan bixiyey wahawana allihii fududeeyey fahuwa isagu alimaam shaafici alladii kii weeye dawana diiwaangeliyey ee qoray lahu cilmiga usuulu fiqiga ibtidaaan bilow ahaan wuxuu shiiku halkan ku tilmaamay cilmigan ciddii ugu horeysay ee ka dhigtay cilmi qoran oo mualafa waa alimaam shaafici waataynu soo marnay in ciddii ugu horeysay ee aliftay kitaab isugu geysay qawaacid usuul اfiqhi inuu yahay imaam shaafici أwalu man alafahu fi اlkutubi muxamed bnu shaafic اlmuطalibi laakiin ma ahayn inuu cilmiga bilaabay ee waxa uu bilaabay taaliifka in kitaab laga dhigo naxw ayaa bilaabay naxw ayaa bilaabay haddii lagu yidhaahdo carab baa bilowday laakiin kitaab in laga dhigayaa bilaabay in kitaab laga dhig bilaaba soma aamamhaaicna waa saa fahuwa isagu alladii kii weeye lahu usuuli fiqiga dawana diiwaan geliya ibtidaaan bilow ahaan cidi ugama horey wataabacathu naasu dadku waa raaceen xataa saara ilaa uu noqday aliftu waa linadmi wey xataa saara ilaa uu noqday cilmigii kutban ay kutuban kutub sigaara alxajmi xajmigoodu yaryahay aw kibaara ama waaweyn yani cilmigani ilaa uu yeeshay kutub waaweyn oo muawalaada oo qaar dhowr iyo toban mujalada iyo kutub sigaara sida kanaynu haynoo kale asalkiisii waraaadka iyo kuwa lamidka ah iqaar alxajmi aw kibaara awdu soo macnayaal badan ma faa'iidayso khayir abix qasim biw waabhimi shakik waidraabun biha ayda numi awdu macnayaal badan bay faaidaysa waxbaa ka soo bartay madmunan awdan maxay noqonaysa ya tanwiic baa la yidhaahdaa maaha taqsiim ma aha shakina maaha idraabna ma aha alkalaamu ima xaqiiqa aw majaaz waa taqsiim ama waa ka ama waa ka marna waa shaki sooma min baab shaki baa loo isticmaalaya jaa caliyun aw zaydun ama zayd baa yimi laakiin kala garan maaya ka yimi marna waa tanwiic hadda waa tanwiic labadaba waa la doonaya sigaar alxajmina waa nooc kibaar alxajmina waa nooc kale wey kii carabaha u tagaye la yidhi magacaayo wuxuu ihi maxamed aw jaamac markaasaa la yidhi anta muxamed aw jaamac noo akid waayo de caraba waxay noqonaysaa ismii muxamadun aw jaamic labadaa mid wey <laughs> waxa loo balaya inuu ka shakiyey waay shiikhu wuxuu uhi wataabacathu naasu dadku waa raaceen xagga taaliifka ayay ku dabagaleen inay kutub alifaan xataa saara ilaa uu noqday cilmigani kutban kutub sigaara alxajmi kuwa xajmigoodu yaryahay aw kibaara ama u yahay wa khayru kutbihi kutubtiisa kuwa ugu khayrka badan asigaari ee yaryar noocii yaryara ka mida maakii weeye sumi ay summiya lagu magacaabay bilwaraqaat lagu magacaabay oo lilimaami اlxarami oo uu leeyahay alimaam imaam اlxaramayn aljuwayni uu soo gaabiyey lilimaami اlxarami ay imaam اlxaramayn wuxuu ihi shiikhu kutubta ugu wanaagsan kutubta sigaarka ee usuulu waxaa ka mida ah kitaabka alwaraqaat lilimaam اljuwayni oo abwaab badan oo usuulu uu kaga hadlay iika alifayna uu yahay caalim aad u weyn imaam jaliila oo mualifaad badan usuul iiga kale wuxuu i amriii waqad su'iltu waa lay weydiiyey saabiqan waa hore fii nadmihi kitaabka inaan ku nadmiyo ayaa lay weydiistay musahilan xaalaan ahay mid fududaynaya lixifdihi xifdigiisa iyo wa fahmihi fahamkiisa falam ajid ma helin camaa su'iltu waxa lay weydiistay buddan hurtila waqad sharactu waan gudagalay fiihi inaan ku nadmiyo mustamiddan anoo ziyaado ka dalbaya gargaar ka dalbaya min rabbinaa rabbigayo atawfiiqa tawfiiq ka dalbaya lisawaabi sawaabka inuu iwaafajiyo wanafca anigoo weydiisanaya inuu ku anfaco fi daarayni labada daarood adduunya aakhiraba bilkitaabi kitaabka shiikhu wuxuu hi waqad su'iltu waxaa idinku taallaan filayaa muddatan waa sida mabuucaadka ku taalla laakiin sida nusakh almakhduud ay sheegayaan saabiqan baa ku taalla wayna isu tegayaan waqad su'iltu waa lay weydiist muddatan xilli muddo fii namihi muddaa lay weydiisanayay namigiis waqad su'iltu saabiqan fii namihi muddadaasi waa muddo hore ayaa waxaa lay weydiisanayay namigiis maxaan u nadminayaa si aan u fududayo xifdiga iyo fahamka labadaba labadaba ay u fududato wayna dhacdo waxa weeye shiikha alfaadiisu saynu tilmaandhay waa salis aad bay u macaanta marka meelaha qaar waxa weeye asalkiibaabay sharax isaga noqonaysa oo shiikhu qayd ayuu ku darayaa ama lafdi kaleu isticmaalayaa ama si kaleu dhigayaa dabeedna macnihii baa laga yaabaa inuu kii juweyni sheegay inuu ka waadexsanaado isagoo welibana nadmiya way dhacda xifdigana waa fududeey oo wuxuu hadduu yahay manduum wasni iyo iqaac iyo cod buu yeelanayaa taasaa waxay keenaysaa inay fududaato ka celcelintiisu nadmigiibaad ku luqaynaysaa dabeednaad ku celcelinaysaa waad xifdiyaysa ayib wuxuu uhi shiikhu su-aashii la i weydiistay meelaan uga leexdo waxay noqotay wax la huran yahay hurtilaa bay noqotay inaan nadmigaa sameeyo waanan bilaabo ilaahay aanoo tawfiiqda weydiisanaya kitaabkanna inuu dadka ku anfaco anoo weydiisanaya wanafca fi daarayni bilkitaab asalku waxa uu yahay kitaabkiisa waayo de isaga laga hadlaya kitaabkan ilaahay dadka inuu ku anfaco kan ilaahay hadduu kugu anfacana dee waraqaadkiina waa lagugu anfaca waa isagii oo gabay loo bedelay usul اfiqh haka usul اlfiqhi lafظa laqba lilfani min juزayni qad tarakaba alأwl اlusul ثuma الثاني الفقه والجزآن مفردان فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني شiikhu wuxuu i haaka ay khud qaado waa ismu ficl اmr wey haaka khud qaado usuul اfiqhi usuul اfiqhiga qaado lafdan lafdi ahaan u qaado laqaba ay walaqaban laqab ahaanna u qaado oo lilfanni oo fanka u sugnaaday kaasoo qad tarakaba ka samaysmay min jusayni laba juz oo mufradayna alwalu juska koowaad alusuulu waa usuul uma aani juska labaad alfiqu fiqi weey wljusaani labada juz mufradaani waa keli oo ma aha murakab ma aha jumlana ma aha mid waliba waa kelmad mufrada usuul iyo fiqi shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa saynu soo marnay usuulu fiqi marka la qeexayo marna biictibaari اlalfaad kelmadda lafdiga usuul iyo lafdiga fiqi baa la macnaynaya marna bاctibaari kwnihi laqaba calama lhada اcilm اmucayan inuu magac cilmigan u yahay baa la qeexaya kaa xagga dambena u keeni doonaa sidaa asalkiiba agga dambe u keenay wuxuu halkan ku tilmaamaya xagga lafdiga labada kelmadood iyadoo la eegayo wuxuu ihi waxaad qaadataa usuul lafdigaas lafdi ahaanna u qaado oo labadiisa kelmadood la eegayo laqab ahaanna isagoo cilmigan magac u ana u qaado waxaad u qaadataa lilfanni fankan isagoo laqab u ah oo magac u ah lilfanni fannigan cilmi usuul fiqiga la yidhahdo kaasoo qad tarakaba iska saarmay min jusayni laba qaybood alwalu ka koowaad alwusuulu wey uma aani ka labaadna alfiqhu wey wljusaanina mufradaani wey waa mufrad waa keli keli oo mid waliba gaar buu taagay usuulna waa kelmad mufrada fiqina waa kelmad mufrada falaslu usuul waxaa loo celinayaa si loo macneeyo mufradkeedii usuul mufradkeedu waa asli wey falaslu asalku maa kii weeye buniya lagu dhisay calayhi korkiisa hayruhu isaga waxaan ahayn kaasaa asal la yidhaahda buni calayhi hayruhu hayrkii baa lagu dul oo waa seeskii waxaa lagu dul gurigii baa lagu dul dhisay maa calaa siwaahu yanbani wlfarcu faracuna maa kii weeye yambanii ku dhismayey calaa siwaahu mid aan isaga ahayn oo asalkii ah shiku wuxuu faraca inoogu sheegay si aynu asalka u sii fahamno ilaa inaga maqsuudkeennu muxuu ahaa asalun baynu doonayn marka si aad usii sii fahanto muqaabilkiisana waa lagu sheegay oo farca ah asalku maa kii weeye calayhi korkiisa bunayaa lagu dhisay hayruhu hayrkii wlfarcu faracuna maa kii weeye yanbani ku dhismayey calaa siwaahu isaga wixii ka soo hadhay oo asalka ah wاlfiqhu cilmu kuli xukmin sharci jaءa bاجtihaadi duna xukmi qaطci wاlxukmu waajib wmanduub wma ubiixa wاlmakruuh mac ma xurima maca الصaxiixi muطlqa wاlfasidi min caaqidi haadani aw min caabidi shiikhu waxa uu yidhi wاlfiqhu waa kii labaad wey fiqigu cilmu kuli xukmin xukum kasta in cilmi loo yeesho wey in la garto xukumkaasoo sharci ay sharciyin sharci ah maxaa inaga baxay alxukm اlcaqli alxukm اlcaadi alxukm اlxisi alxukm اlugawi iyo wixii lamida ayaa inaga baxay waa in la ogaado kulli xukmin sharci xukum kastoo sharciga loo nisbeeyey in cilmi loo yeeshaa fiqi la yidhaahda xukumkaasoo jaa ku yimi ay jaaa ku yimi bijtihaadin ijtihaad ku yimi nusakhda qaarna ijtihaadan baa ku yimi waa isu tegayeen jaaa yimi ijtihaadan ijtihaad ku yimi duuna xukmin qaطci isagoo aan ahayn xukm qaطciya fiqiga shiikhu wuxuu ku qeexay inuu yahay macrifatu wa cilmu alxukm الsharci aladi طariiquhu اlijtihaad markuu leeyahay laysa duuna xukmin qaطci aan qaطci ahayn yani ijtihaadiya ijtihaadiya waana macne culimmada qaar ayuu isticmaaleen sidaa haddii la yidhahdo waxa baxaya xukumkii sharciga ahaa ee qaciga ahaa tusaale ahaan aiidadii way baxaysa waayo aaliban iyadu waa aci wey waxaa kaloo baxaya aلsalawaat اlhams xukumkeedu waa maxay waa fardun sooma ma ijtihaad ba mise waa aci anta salaadood inay faral tahay ma ijtihaad ba mise waa aci fiqi ma tahay mise ma ya haddii sida lagu socdo fiqi maaha waa aci iiga oo ka baxa ii waxaa noqonaya wixii ijtihaada haddii laga daayana iiga wuxuu noqonayaa kulu xukmin sharci mutacaliqin biafcaal almukalafiin xukum kastoo sharciya oo ku saabsan dadka mukalafiinta ama aamaliya camaliga ah ama aci ha noqdo ama dani ijtihaadi ku doona ha noqo waayo ulxiba waa fiqi markaad abishaaca soo saarto asalawaat almaktuubaatu hamsun ayuu ka bilaabaya waxaa kitaabka ku jiro dhanna waa fiqi sooma marka ama qaci ha noqdo ama danni ha noqdo uxuba waa fiqi mar hadduu ku saabsan yahay alaxkaam alsharciya alcamaliya ee camaliga ah ee dadka ficladooda ku saabsan walxukmu xukumku waajib waajib wey wmanduub manduub wey iyo wmaa ki wey ubiixa la baneeyey iyo wlmakruuh wey macmaa xurima iyadoo lala qabo kii la xaaraantinimeeyey maca axiixi iyadoo lala qabo kii axiixa ahaa mulaqan xaaluu yahay mid sii daysan iyo wlfaasidi kii faasidka ahaa labadaasoo min caaqidi haadaani mid labadaa guntaya ka ahaaday aw min caabidi ama mid cibaadaysanaya ka ahaaday shiikhu halkan wuxuu kaga hadlayaa xukumku waa maxay mar haddii la yidhi fiqigu waa macrifat lxukmi sharci xukumka harcigaahi muxuu yahay wataynu soo qeexnay wuxuu u qaybsamaa takliifi iyo wadci xukumka harcigaahina waa khiaab اllah almutacaliq biafcaali اmukalafiin halkaa haddaad ku joojiso xukum sharcigo dhan baa soo gelaya ama alab ha noqdo takliifi ama wadci ha noqdo wuxuba way soo gelaya marka shiikhu wuxuu sheegay alxukm buu yidhi marka wuxuu inoo sheegay shantii takliifiga ahaa iyo wadcigii laba ka mida sidii dee asalkuba u ahaa saxiix iyo faasid buu inoo sheegay maca صaxiixi muطlaqa wاlfaasidi maxaa صaxiix noqonaya maxaa faasid noqonaya ama wuxuu noqonayaa cibaadaad salaaddu waa faasid salaaddu waa صaxiix soomku waa faasid soomku waa صaxiix xajku u ansaxay xajku u fasahaaday waa caabidkii wey ama wuxuu noqonayaa fi mucaamalaat mucaamalaadkii bayci shiraagii nikaaxi iyo wixii lamida kuwaasina waa mucaamalaadkii wey halkaa maxaa idinku yaalla maca صaxiixi muطlaqan walfaasidi haye ya min ismacnu eeg macayn baa horey msaqaaf ya caynkaa horeeya ayib qaafkaa hore nusakhda mabuuca badankooda waxa ay sheegayaan min qaacidi min qaacidi haadaani aw caabidi marka macnaheedu muxuu noqonayaa kalif baa ku jira macnaheeda caabidin waa kii cibaadaysanayay ama salaad ama sowm saxiix iyo faasid buu yeelanaya waa caddaha iyadu laakiin qaacidi haadaan kii fadhiisanayay marka qaacid can alcibaadaat wاlqaacid can alcibaadaat waa mucaamalaat waa wado dheer weeye laakiin nusakda makhduudka maxaa ku yaala min caaqid marka mucaamalaadku waa cuquud albaycu wاshiraaء waa caqdiyo heshiis baa la gelay annikaax waa caqdi wey marka صaxiix iyo faasid wuxuu ka imanayaa min caaqidi haadaani labada kii guntayey bayc صaxiixa buu guntay ama bayc faasida nikaax صaxiixa nikaax faasida ayuu cadiyey aaid wey aaid wey aaidani lama idhaahdo caaqidaan buu ka bilaabmaya bayci waxa weeye labadii isguursanayay waa caaqidaan azawju wاzawja wahaakada markaa caaqid ka dhiga qaacidku waa idi khaldaya makhtuudkana saasaa ku taalla min caaqidi haadaani labadan kii guntayey saxiix iyo faasid buu guntayey yani wuxuu guntayay bayc saxiixa bayc faasida aw caabidi ama mid cibaadaysanaya oo cibaadadiisu noqonayso saxiix ama faasid ay noqonayso falwaajib اlmaxkuumu bاthawaabi fii ficlihi wاtarki bاlciqaabi wاnadbu ma fii ficlihi thawaabu walam yakun fii tarkihi ciqaabu walaysa fi mubaaxi min hawaabi ficla watarkan balaa walaa ciqaabi wadaabidu lmakruuhi caksu maa nudib kadalika alxaraamu caksu maa yajib shiikhu markaa kuwii buu inoo sii gelaya macnahooda waajibku muxuu noqonaya falwaajibu waajibku almaxkuumu waa ka lagu xukmiya biawaabi awaab fii ficlihi samayntiisa layska awaabinay iyo watarki waxaa kaloo lagu xukmiyey wtarki ay wbitarki tegidana bilciqaabi ciqaab ayaa lagu xukmiyey kaa waajib baa la yidhaahdaa oo shiikhu de wuxuu ku nadmiye sidii asalku ahaa qiixidaana maxaynu ku sheegnay waa xadun ma xadun bilmaahiya ba bise waa birasm waa birasmi wey waayo waxa wax lagu xadeeyey wixii ka dhalanayay marka waajibka xaqiiqadiisa la helo ayaa waxaa ka dhalanaya haddii la sameeyana awaab haddii laga tagana dembi baa ka dhalanaya laakiin qeexintaynu soo sheegna waxay ahayd maa amara bihi shaaricu mra jaaziban ama maa alabahu shaaricu alaban jaaziban weeye xaqiiqadiisu falwaajibu waajibku almaxkuumu waa lagu xukmiyey biawaabi awaab fii ficlihi samayntiisa imtiaalan de la niyeysanayo haddii wax kale looga jeedo male awaab male hadduu bilaaniyo yahay imtiaalan baad u niyoonaysa adoo de fulinaya ajarku doonaya iyo watarki tagid bilciqaabi kii ka tegayna ciqaab lagu xukmiyey wanadbu nadbigu maa kii weeye fii ficlihi samayntiisa athawaabu hawaab uu ku sugan yahay ay imtiaalan amar qaadasho haddii loola imanayo walam yakun aanu ahayn fii tarkihi tegidda laga tegay ciqaabun ciqaabna aanu ku sugnay kaana waxa la dhaha manduub baa la yidhaahda ama maa alabahu shaaricu alaban hayra jaazim walaysa fi lmubaaxi mubaaxa kuma sugna min hawaabin wax abaala ficlan samayn iyo wa tarkan tegidba bal walaa ciqaabi iska daaya xitaa ciqaabi kuma sugna mubaaxuna waa maa laysa fii ficlihi hawaabun walaa fii tarkihi ciqaabu ama ma stawaa fiihi اlficlu wاtarku kaa wax le mubaax baa la yidhahda wdaabi اlmakruuhi abcan waxaynu ku qaydnay almubaax eesh qayd baynu sheegnay lidaatihi haddaad laakiin mubaaxii aad liwajhi اllah ula timaado niyo wanaagsan aad ku lamaanayso ajarbaad ka helaysa ajar ayaad ka helaysa wdaabi اmakruuhi casu ma nudib kadalika alxaraamu casu ma yajib wadaabidu اlmakruuhi makruuha daabidkiisa ama qaacidadiisu cagsu maa kii lidkii weeye nudiba manduubka ahaa kadalika sidaa waxaa la mida alxaraamu xaaraantii cagsu maa kii cagsigii weeye yajibu waajibay shiikhuu halkan labu isugu geeyey makruuha wuxuu ka dhigay cagsa almanduub oo manduubku hadduu ahaa maa fii ficlihi hawaabun walaysa fii tarkihi ciqaabun manduub bu ahaa soomaa kana cagsi maa fii tarkihi hawaabun walaysa fii ficlihi ciqaabun ama maa nahaa canhu shaaricu nahyan hayra jaazim waa wixii laysu diiday diidmo aan goonayn waxaa la midoo la cagsinayaa xaaraantii waa cagsulwaajib oo waajibku hadduu ahaa maa fii ficlihi اthawaabu wa fii tarkihi اlciqaabu isagu muxuu noqonaya maa fii tarkihi اthawaabu wa fii ficlihi alciqaab waa lala socdaa sooma wuxuu uhi shiikhu kadalika alxaraamu baa la mida ah. cagsu maakii lidkii yajibu waajibka ah, oo waajibkan cagsigiis maa nahaa canhu shaaricu nahyan jaaziman maa amara bihi shaaricu amran jaaziman amarku iyo nahyigu dee cagsi bay isku yihi cagsu maa yajib waa sidaa mar kale haddii la eego ama الصaxiixu fahuwa ma tacalaqa bihi nufuudu واctidaad muطlaqa wاlfasid اladii bihi lam tactadidi والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد شiikhu wuxuu hi أma الصaحيiحu صaحيixa miya fahuwa isagu maakii weeye tacalaqa ay tacalaqa uu ku xidhmay bihi maagaaba ama shaygaaba nufuudun fulitaan iyo واctidaadun tirsasho muطlaqan si sii daysan صaxiix maxaa la yidhaahdaa wma tacalaqa bihi الnufuud واlاctidaad nufuud iyo ictidaadna maxaa udhaxeeya ya waa isku mid mar haddii la xisaabsadoo la tirsaday ma fulay wuu fulay mar hadduu fulayna ma la xisaabsanaya waa la xisaabsaday kaa صaxiix baa la yidhahda wlfaasidu faasidku alladii kii weeye lam tactadid aadan tirsan bihi isaga walam yakun aan noqon binaafidin mid fulaya idaa cuqida marka la gunto ee lala yimaado hadduu mucaamalaad yahayna waa haddii la gunto wey hadduu cibaado yahayna waa haddii la sameeyo kaana faasid baa la yidhaahdaa faasidkuna waa caksu صaxiix waa maa laa yatacallaqu bihi nufuud wala ctidaad wlfaasidu faasidkii alladii kii wey bihi isaga lam tactad aadan tirsan walam yakun aan noqon binaafidin mid fulaya idaa cuqida marka la caqdiyo ee la gunto baycii baa la caqdiyey ma ansixin baa ma fulayo ma soconayo wاlcilmu cilmigu lafdun lafdi weeye oo lilcumuumi cumuum u sugnaaday lam yukhas laguma gaar yeelin bilfiqi fiqi laguma gaar yeelin mafhuuman mafhuum ahaan marka macnaha la eego bal ilfiqu fiqiga ayaa akhasu ka khaasisan shiku halkan wuxuu doonayaa inuu inoo qeexo fiqi iyo cilmi keebaa caamsan keebaa khaasa horeynu usoo sheeg waxaa caama alcilm لأنه يتعلق بكل macluum wax kastoo loo cilmi yeesho ayuu ku saabsan yahy iiguna laysa kula macluum wax kastoo la garanaya maaha wa inamaa macluumu khaas wax si gaara loo garto oo axkaamtii sharciga ahayd ee welibana camaliga ahayd ayaa cilmiga loo yeelanaya waxaa la yidhaahdaa ii baa yidhahda marka waana cilmi waana ii laakiin caqiidadii ii miyay noqonaysa ii ma noqonayso isilaaxa marka la eego isilaaxa usuuliyiinta iyo fuqahada ii maaha laakiin muxuu noqonaya ilmi buu noqonaya cilmi ayuu noqonaya fakulu fiqhin haad fiqi kastaa muxuu noqonaya cilmun buu noqonaya walaysa kullu fiqhin saxmadaa mise walaysa kullu cilmin walaysa kullu cilmin cilmi kasta ma aha fiqan fiqi ma aha wuxuu noqdaa caqiido wuxuu noqdaa naxwe wuxuu noqdaa dhakhtarnimo wuxuu noqdaa kada kada waana cilmi laakiin kullu fiqhin cilmi buu noqonay laakiin kullu cilmin laysa fiqhan intaasuu sheekhu tilmaamay waalcilmu cilmigu lafdun lafdi weeye lilcumuumi caamnimo u sugnaaday oo dee caamku ah wax kastoo cilmi loo yeelanayo lam yukhas laguma gaar yeelin bilfiqi fiqi laguma gaar yeelin mafhuuman xagga macnaha iyo fahamka bal ilfiq waa khas iska daaya fiqiga ka khaasisan oo ah cilmun khaas waa cilmunaa cilmiga yagu macrifatu اlmacluumi kii la garanaya in la garta wey in aabaqat haddii ay daboosho liwasfihi shaygaa la garanaya tilmaantiisa almaxtuumi la gooyey hadduu waafaqo oo waa macrifatu shayi calىa waaqicihi calىa xaqiiqatihi calىa waصfihi calىa maa huwa calayh ayaa waxaa la yidhaahdaa cilmi baa la yidhahda cilmi maxaa la yidhaahdaa shiikhu wuxuu uhi waa macrifaة اlmacluum hore inuuga soo hadal ishkaal baa ku jira lafdiga la qeexayo iyo kan lagu qeexaya waa inay kala duwan yihiin waa in la kala duwaa marka cilmi baan qeexayaa waxaan ku qeexay macrifat macluum dee ma soconayso wax soconayama marka waxaa keenaya baynu nihi ishkaal ku sugan cilmiga ma la qeexi karaa mise lama qeexi karo waynu halkiisa kaga soo hadalnay وعلمنا معرفة المdرك لفdigii baad bdشhay mgt معرفة المdرك kii la haleelayay in la aqoonsado wey in aabaqat liwaصfihi اmaxtuumi laakiin shaygaa waa in lagu ogaadaa siduu ahaa kaasa waxaa la yidhaahdaa cilmi baa la yidhahdaa waa macrifaة الshayi calى ma huwa calayh shayga in lagu garto sidii ahaa cilmi baa la yidhahda wاljahlu jahliguna qul waxaa tidhaahdaa tasawuru الshayi shayga in loo tasawuro oo loo suuradaysto calaa khilaafi wasfihi wasfigiisii mid ka duwan oo khilaafsan alladii kaasoo bihi cala uu waxa weeye ku kor noqday yacni tilmaantii lagu yaqaanay wax ka duwan siduu ahaa si ka duwan in lagu aqoonsado jahli baa la yidhaahda waa sidii matligeenna asalku u ahaa oo waxa la qeexay cilmi jahligiina waxaa laga dhigay macrifatu shayi calaa khilaafi maa huwa calayh cilmiguna waa calaa maa huwa calayh shaygu sidii uu ahaa inaad u garato cilmi baa la yidhahda kaasi muxuu yahay hadda waa mobile wey qofku hadduu yidhaahdo kaasi waa mobile wuxuu gartay shaygii welibana sidii uu ahaa u gartay sooma laakiin hadduu yidhaahdo inta la weydiiye kaasi waa maxay uu idhaahdo waa buug somuu jawaabin itaalbaaska de waa nin cilmi sheegay sooma aqoon buu sheegay laakiin aqoontaasi miyay waafaqda xaqiiqadii may waafain laakiin haddii la idhahda kani waa kuma oo uu idhaahda garan maayo muxuu noqonaya waa lam yudrik bataatan kaasi waxba ma garanay laakiin hadduu idhaahdo waan garanaya dabadeedna uu shaygu siduu ahaa si ka duwan uu sheego iyaduna waa jahli kale wey marka jahliga murakab baa la yidhaahdaa ninkaa yidha anigu waan aqaanaa sheeg waa kitaab hadda wuxuu waa jawaad waa mobil waxa weeye waa jaahil laakiin waa jaahil murakab sababtu waa maxay liannahu laa yadri walaa yadri annahu laa yadri horta ma yaqaano taasi waa jahli soomaa shaygii garan maayo dee way caddaata ta labaad inaanu garanayna ma yaqaano oo wuxuu haystaa inuu garanayo waa laba jahli jahli zaaid jahli waa maxay dee waa laba jahli waa murakabun jaahilun murakabun naam marka jahliga waxa fiican in lagu qeexo waa cadamu اlcilmi cadam lmacrifa aqoon la'aan marka labadii noocba way soo gelayaan shaygii in aanu yidhaahdo maba aqaan iska aamuso ma yaqaano iyo kii yidhi waan aqaanaae khaladka sheegay labadaba maxay ka siman yihiin ma yaqaanaan so kama sina ma yaqaanaan qeexidaasaa ugu fiican jahligu cadamu اlcilmi ama cadamu almacrifa ayaa waxaa la yidhaahdaa jahli ayaa la yidhahda basii iyo murakab buu noqonaya wa qiila waxaa la yidhi xad ljahli jahliga xadkiisu faqdu lcilmi cilmi in la waayo wey basiian ha noqdo mid fudud aw murakaban ama murakab ha noqdo waxa weeye labada ku doona ha noqdo wuxuu sheikhu ku tilmaamay jahligu inuu yahay faqd اlcilm cadam اlcilm ama basiid oo ah inaanu waxbaba aqoon muu jawaabin ama murakab uu jawaabay laakiin wax khaldan buu sheegay wuxuu uhi shiikhu qad summi waa lagu magacaabay basiiطuhu basiidkiisu fii naxwi ma taxta اthara wuxuu ku sugan yahay oo tusaale u ah naxwi maa taxta اthara ciidda waxa ka hooseeya in jahli lagaga sugnaadaa waa basiid tarkiibuhu tarkiibkiisu fii kulli maa tusawira waa wixii caqliga lagu garanayay ee la sawiranayay yani wuxuu shiiku ka wadaa hadduu noqdo basiid wuxuu ku saabsan yahay fi lmaxsuusaat haddii uu noqdo filmacquulaatna waxa la caqliyaysanaya la fahmayana waxaa gelaya jahli murakaba ayaa gelaya haddii lagu idhaahdo ciidan hoosteeda maxaa ku jira ma xabaal baayo qof baa ku duugan ma siidh baa la geliyo dalag baa laga sugayaa ma kayd kalaa ku jira ma biyaa ku jira ma dheeman baa ku jira dhulkaa hoostiisa waxa ku jira haddii lagu weydiye maxaad ku jawaabaysa de ma garanayo waa basii laakiin dua dhulka dushiisa waxa yaala maxaad odhanaysaa waad sheegaysaa waad garanaysa waa waxaasaad odhanaysa kaasi waa basii haddii uu ku saabsan yahay maxsuusaadka qofku inuu jaahil ka noqdaa basii weeye jahligiisu hadduu ku saabsan yahay macquulaadka waxa la fahmayo ee la weelaynaya maskaxda ku saabsan yahayna jahliga ku dhaca waxaa la yidhahdaa jahlun murakab ayaa la yidhahda markaa la soco wixii maxsuusaadka ahaa hadduu shaygaba garan waayo ama intuu yidhaahdo waan garanayaa uu ku khaldamo mar hadduu yahay maxsuusaad basiidunbaa la wada odhanaya hadduu yahay macquulaad uu idhaahdo maba aqaan ama uu isku dayo uu garan waayo maxaa la odhanaya qowlkan haddii lagu socdo murakab baa la odhanaya macquulaad hadduu yahay ama basiid ha noqdo ama murakab ha noqdo sidaana waa ligi laakiin qeexidda ugu caansani waa xad اljahli faqd اlcilmi cilmi in la waayaa jahli la yidhaahdaa ama basiid buu noqon oo waa cadam اlidraaki aslan ama wuxuu noqon murakab oo ah macrifaة الshayi calى khilaafi ma huwa calayh sidaasaa caana kaasaynu ku soconaynaa insha allah waqiila waxaa la yidhi xaddljahli jahliga xadkiisu faqdulcilmi cilmi in la waayo wey qad summiya waa lagu magacaabay faqdulcilmigaas basiidan baa lagu magacaabay aw murakaban murakab baa lagu magacaabay yanii cilmiga in la waayo basiidna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa maxay murakab laakiin maxay ku kala duwan yihiin midina waa inaanu qofku waxbaba aqoon midina waa inuu si khaldan wax u sheego ayaa la kala yidhaahdaa basiiطuhu basiidkiisu fii naxwi maa taxta اhara marka haddii la yidhaahdo basiid iyo murakab ayuu jahligu u qaybsamaa maxaa lagu kala duwanya laba qaab baa lagu kala duwaa shiikhu wuxuu inoo sheegay mid buu halkan inoogu sheegay midna beydkii ugu horreeyay ka soo fahamnay aljahlu qul tasawuru shayi cala basiid wuxuu ku sheegay inuu yahay wixii maxsuusaadka ku saabsan yacni maa taxta thara ciidda waxa ka hooseeya inaad ila jahli baynu ka hadli inaad jahli kaga sugnaato waxa ciidda ka hooseeya muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa basiid buu noqonaya ama intaad isku dayda ku khaldan ama ku jawaab maba aqaan labaduba waa basiid mar hadduu ku saabsan yahay maxsuusaad murakabna maxaa noqonaya tarkiibuhu fii kulli maa tusawiraa waxa la suuradaystana ee caqliga lagaga shaqaysiinaya fahn u baahanna isagana jahliga gala maxaa la yidhaahdaa murakab baa la yidhaahdaa ama shayga siduu yahay si ka duwan ha u fahmo waa murakabkii ka kale aynu soo sheegnay ama ha yidhaahdo maba aqaan wuxuba wuxuu noqonayaa jahli murakaba marka jahlulbasiid iyo jahlulmurakab maxaynu ku kala duwaynaa mar waxaa lagu kala duway wuxuu ku saabsan yahay jahligani hadduu ku saabsan yahay itus iyo itaabsii waa basii hadduu ku saabsan yahay wax caqliga iyo fahamka ku saabsanna waa murakab sidaa waa loo kala qaado waxaa kaloo loo kala qaaday shayga haddaad garanba weydo waa basii ama maxsuusaad ha noqdo ama macquulaad ha noqdo haddaad garanba weydo shayga haddaad tidhaahdo waan garanaya aad ku khaldantana maxaa la yidhaahdaa murakab ama ha ku saabsanaado macquulaad ama ha ku saabsanaado maxsuusaad wixii la taabanayey ha ku saabsanaado waa isku mid marka tan tusaale ayuu uga jeedaa wاlcilmu cilmigu ima bidiraarin yaxsulu aw bاktisaabin xaasilu falawalu cilmigu ima bidiraarin ay yaxsulu wuxuu ku xasilayaa bidiraarin si lagu khasban yahay buu ku xasilaa aw ama biktisaabin wuxuu ku xasilaa biiktisaabin kasbasho kasbashadaasoo xaasilin xasishay labadaasunbaa cilmi lagu helaa ama waa cilmi aad ku khasban tahay waa cilmi hee aad ku khasban tahay ama waa cilmi aadan ku khasbanayn oo u baahan tacab u baahan u baahan maxay tacab u baahan hadda markaad albaabka ka baxdo intaadan albaabka ka bixin dibadda waxa yaalla miyaad ogta markaad sidaa albaabka uga baxday baa gaari ku hortaagay maxaad cilmi u yeelata gaari hortaada yaal sooma ma waxbaad u baahan tahay inaad waddooyin soo marto si aad u ogaato haddii qof uu kuweydo yidhaahdo hortaada maxaa ah maxaad ugu jawaabaysa waa gaari haddaad ku tiraahdo waan hubinayaa inuu gaai hadda maad odhan gaari maaha waxaan hubinaya waxaan inuu gaari yahay maxay dadku odhanaya ninkani waa waalay waayo waa cilmi lagu khasban yahay cilmi lagu khasban yahay ama biiktisaab waa cilmi la kasbanay falawalu ka hore kalmustafaadi waa kii lagu faa'iidaystay oo kale bilxawaasi alkhams dareemayaasha shanta ah bishami waxa weey urti aw bidawqi ama dhadhankii aw bilamsi ama taabashadii wasamci maqalkii walibsaari araggii waxaasoo dhan waxay lagu ogaadaa waxaa la yidhaahdaa cilmi lagu khasban yahay horena waxaynuu soo tilmaannay kaasoo keliya inaanu ahayn waxaa jira axkaam badiihiyaat alcaql caqligu iska garanayo la iska fahmayo iyaduna way soo gudagelaysa kuwaa laftooda waaa lagu gaaaa awaasta lagu gaaaa xawaasta ayaa lagu gaadhaa kalmustafaadi bilxawaasi اlkhamsi wey cilmiga lagu khasban yahay bishami aw bidawqi aw bilamsi iyo wاsamci wاlibsaari baa lagu garanaya uma aani ka labaad uma ataali ka xiga maa kaana kii wey mawquufan ahaaday mid ku taagan cala istidlaali daliil door cilmiga labaad waa cilmiga u baahan daliil in loo doono wuxuu ku taagan yahay in wax loo daliishado kaana waxaa la yidhaahdaa cilmu annadari baa la yidhaahdaa ama alistidlaali maa kii weeye kaana ahaaday mawquufan mid ku taagan cala istidlaali ay calaa alabi daliil daliil in loo doono wa xaddu listidlaali istidlaalka xadkiisu annaa najtanibu waa inaanu soo jiidanayn ama maa yujtalabu sida nuskhooyinka qaar ku taala laakiin anaa baa makhduudka ku taala anaa najtalibu waxaanu soo jiidanaynaa lanaa xagga iyaga u soo jiidanaynaa daliilan daliil daliilkaasoo murshidan kugu hanuuninaya lima uliba ay limaluubi wixii la dalbay oo halkuu asalku ka lahaa wdaliilu almurshidu lilmaluubi intii baa lagugu nadmi waa xadulistidlaali istidlaalka alabudaliilka xadkiisu annanaa najtalibu waxaynu keensanaynaa lana nafteenna aynu u keensanaynaa daliilan daliil daliilkaasoo murshidan inugu hanuuninaya limaa uliba wixii la dalbay ay limaluub wii la doonay wadannu maluhu tajwiizu mri'in amrayni tajwiizu mri'in qof inuu banneeyo weeye amrayni laba shay murajaxan xaaluu yahay mid kala xoojinaya liaxad اlamrayni labada amar mid xaal uu yahay mid xoojinaya dani maxaa la yidhaahdaa shaygii aad aqoonsanaysay inaad laba shay ku bannayso ama waa sidaa ama waa sidaa laakiin ka aad badinayso waxaa la yidhaahdaa ani baa la yidhahdaa dani baa la yidhahda maxtamala macnayayn axaduhumaa adharu min alaakhar laba shay ayuu aqbalayaa ka xooga badan ayaa waxaa la yidhaahdaa danni baa la yidhahdaa wadannu maluhu tajwiizu in la banneeyo weeye tajwiizu mri'in qof inuu banneeyo amrayni laba shay ayuu bannaynaya murajaxan xaaluu yahay mid rajaxaya liaxadi اlmrayni labada shay ama labada macne ku soo dhacay isagoo mid xoojinaya oo kaasi uu maskaxdiisa ku xoog badan yahay danni baa la yidhahda waraajixu raajixu ka xoogga badani ee almadkuuru la sheegay dannan danni baa yusmaa lagu magacaabaa waarafu lmarjuuxu dacalka kale laga xoog badan yahayna yusmaa waxaa lagu magacaabaa wahman wahmi baa lagu magacaabaa asalkii markaynu ka hadlayna innagaa ku darsanay wahmiga inooma sheegin laakiin nadmigaa laynoogu sii cadeeyey washaku shakigu tajwiizun waa bannayn weeye bilaa rujxaani iyadoo aan la kala xoog badnaysiinayn liwaaxidin labada mid aan la kala xoog badnaysiinayn xayu istawa almraani marka labada macne ay sinmaan ay isku mid noqdaan shiikhu raajixa waxa uu ihi dani baa la yidhaahdaa kan laga xoog badan yahayna maxaa la yidhaahdaa wahmi baa la yidhaahdaa haddii ay sinnaadaanna shaki baa la yidhaahdaa shaki ayaa la yidhahdaa marka shaygu hadduu laba macno aqbalo labada macne ma isku awoodbaa muxuu noqonayaa shaki buu noqonay way kala awood bateen macnaa soo degdegaya oo aad u badinaysa ninka waxaa weeye aad waxa weeye beenta u sheega markuu hadalkuu sheego sidaad uga baratay ma waxaad u badinaysaa inuu run yahay hadalkaasi mise inuu been yahay laakiin soo suuragal maa hadalkaasi inuu run yahay oo maanta run uu sheegayo ad yasduq kauub baa lahi beenaaluhu ma run buu runta sheegaa sooma kii beenta badnaa ixtimaal inuu run sheegayaa meesha taalla laakiin waxa kaloo badan inuu been sheegayo waayo been baa looga bartay kaad runta ku taqaanayna maxaad u badinaysa inuu run sheegayo laakiin suuragal ma taha inuu maanta been sheego duruuf jirta awgeed hadduu doono dee qiil buu raadsanaya ama waxyaabo kale sababo kale way dhici kartaa marka macnaha xooga badan markaad hesho muqaabilkiisa mar walba uu la socdaa wahmi baa layidhaha hadday sinaadaanna labaduba shaki bay noqonaya shaki ayay noqonaya waraajixu ka xooga badani ee almadkuuru lasoo sheegay dannan malaa yusmaa lagu magacaabaa wa lmarjuuxu dacalka kale ee daniga muqaabilka ku ah yusmaa waxa lagu magacaabaa wahman baa lagu magacaabaa washaku shakigu maxaa halkaa idinku yaalla ya nusakda mabuuca taxriir baa ku yaalla taxriir waa tafatirid bilaa rujxaan iyadoo aan la kala rajaxayn laakiin makhtuuaadka sida ku yaalla saxiixa ah waa tajwiiz wey danigana waa taynu ku soo sheegnay wadannu tajwiiz soomaynaan soo odhan kanna waa tajwiizkii wey washaku shakigu tajwiizun waa bannayn laba shay la banaynayo ixtimaalkooda labada shay bilaa rujxaani iyadoo aan la kala rajaxayn liwaaxidin labada mid xayu istawa alamraani labada shay markay sinaadaan ay isku mid noqdaan halkaa wuxuu ka gelayaa shiikhu usuulu fiqiga istilaaxan oo darsiga dambe aynu ku geli doono insha allahu tacala wallahu aclam sal allahu waslm ala nabiyina muxamed waalihi wasaxbi waslm